بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد متن تائية الإلبيري متن تائية الإلبيري تفت فؤادك الأيام فانتا وتنحت جسمك الساعات ناحتا وتدعوك المنون دعاء صدقين ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدرين أبت طلاقها الأكياس باتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجابت إلى ما فيه حظك لو عقلت ilىa cilmi takunu bihi imaama muطaaca in nahayta wain amarta wayajluu maa bicaynika min gishaaha wayahdiika sabiila idaa dalalta wataxmilu minhu fi naadiika taajan wayaksuuka aljamaala idaa tarayta ينالك نافعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه اللسان خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذوقت من حلواه طعما لآثرت تعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوان مطاعون ولا دنيا بزخرفها فتنت walaa alhaaka canhu aniiqu rawdin walaa khidiruun birabrabihi kaliifta faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani walaysa bian dacimta walaa shariibta fawaadibhu wakhud biاljidi fiihi fain acdaakahu allahu intafacta وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فالرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رؤوست وضع في ثوبك الإحسان لكن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاوين فليتك ثم ليتك ما علمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باقين وتوجد إن علمت وقد فقيت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت gabaygan baxrigiisa waxaa loo yaqaanaa baxriga baxrulwaafirka la yidhaah wey waafir waxa baxrulwaafirku waxa weeye mufaacalatuun mufaacalatuun facuulun mufaacalatuun mufaacalatuun facuulun gabayga waxaa tirinaya nin la yidhaahdo abu isxaaq abu isxaaq alilbiri ayaa loo yaqaanaa ama ibraahim ibni mascuud ibnu saciid alilbiri baa la yidhahdaa sheekha wuxuu ahaa culimadii andalus sheekhu wuxuu dhashay saddex boqol shan iyo eh, shan iyo eh, toddobaatankii saddex boqol shan iyo toddobaatankii waxa weeye waa qarniyadii hore nebiga ku dhowaa sala allahu calayhi wasalam saddex boqol shan iyo toddobaatankii ayuu dhashay geeridiisu waxay ku beegnayd afar boqol iyo sagaal iyo kontonkii ayuu geeriyooday asbaab badan baa loo warramaa geeridiisa inay ka dambaysay ama sababo badan baa loo tiiriya geeridiisa ama loo aaneeya sheekhu wuxuu ahaa andalus culimmadii runtii caanka ahayd ee cilmiga iyo aqoonta iyo fiqhiga iyo zuhdigaba caanka ku ahayd ayuu ahaa waxay culimmadu u arkeen andalus markii uu andalus joogay abi isxaaq gaar ahaan nimanka ree ee sanhaaja isagoo la jooga ayuu waxaa dhacay ninkii ka telinayey magaalooyinkaa sheekhu uu deganaa ayaa wasiir yahuudiya samaystay wasiirkiisiibuu yahuud ayuu nin yahuudiya ka dhigay wasiirkiisii markuu ka dhigtay nin yahuudiya oo yahuudi caadiya oo la garanaya ah ayuu yuhuudigiina wuxuu ahaa marka hore yuhuudigani nin ahlu dimme ah ahaa oo muslimiinta magan u abuu ahaa oo muslimiintu ay isku dayayaan inay badbaadiyaan ayuu yuhuudigu ahaa kadibna ninkii meesha haystay ayaa wasiirkiisii oo hadda ra-iisul wasaaraha halku inoo xisaaban yahay oo kale ah ayaa ra wasaarihiisii ka dhigay nin yuhuudiya ninkan yuhuudigi ihina nimankii laga tirada badnaa ee yuhuudeed ee waddanka ku dhaqnaa ayuu si hoose u wada shaqaaleeyey waddan idiloo islaama ah oo muslimiin ah oo diintiisu ay islaam tahay oo waxaa la arkay un cidda hoggaanka iyo talada u haysa ay yuhuud tahay kadibna nimankii yuhuudeed waxay si gaara caloolxumo ugu qaadeen culimmada waxay isku dayeen culimmada iyagoo dembiye ayna lahayn isku dayaya inay u sameeyaan waxay isku dayeen inay mid mid u dilaan ama ay u xidhaan ama ay u qixiyaan lama garanayo farta ku jirta meesha iyo ninkani nin yahuudiya inuu yahay ninkani nin culimmada caloolxumo u qaba inuu yahay lama oga waxaa la leeyahun culimada iyo dawladda maxaa kala haysta markii dawladda ahaa iyo culimmada maxaa la kala siiyaa un baa la leeyahay hawshaasi waxay socotaba ninkii waddanka haystay caruurtiisa ilmihii ee ugu ugu ugu weynaa baadiis baa la odhan jiray ninka boqorka ee meesha haysta baadiis ilmihiisii koobaad ayaa fahmay wasiirka yuhuudiga ah ina boqora oo awood dawladda ku dhex leh oo laga waabanayo ama indhaha laga laabanayo ayaa ogaaday wasiirka iyo danta gaarka ah ee culimmada iyo muslimiinta dhexdooda uu ka leeyahay ninkan wasiirkii ihi waxa dhacay yuusuf baa la odhan jiray ee yuhuudiga ah ninkaasi wuxuu ahaa nin basaas badan leh boqortooyada guriga boqorka waxa u joogay dumar iyo caruur iyo rag isagun wax soo sheega wuxuuna ka dhaadhiciyey inuu boqorka ilaalinayo wuxuu yidhi iska dhaafa wax kaloo boqorka xaaskiisa iyo curadkiisa iyo walaalihii waxa aad ka maqashiin waa inaan helaa waayo boqorka waan ka shaandhaynayaa buu yihi nimankani xataa inay cuqdadu hayaan iyo in kale qoyskiisa gaarka abaan xataa ka shaandhaynayaa buu yidhi waa inaan kuwa aan ogaadaa wuxuu sameeyey inankii ina boqoree fahmay ayuu cuntada sun ugu daray cuntada markuu sun ugu daray ayuu inankii ina boqor dhintay ina boqor markuu dhintay waa ninkii fahmay wasiirkan yuhuudiga ah markuu ina boqor dhintay ayuu haddana boqorkii jiheeyey oo dadkii boqorka ugu wanaagsanaayee ugu daacadsanaayee diinta hayey ayuu isku dayey inuu boqorka ku jiheeyo boqorkii wuxuu laayo iyo wuxuu xidho iyo wax carara buu ka dhigay waa dadkii ugu nadiifsanaa ee isaga ka agdhodhowaa yuhuudigaana fartan ka dambeeya ninkii yuhuudiga ahaa wuu dhintay inanuu dhalay ayuu haddana boqorkii ka dhigtay raiisul wasaare oo isna ina yahuudiya tabtii uu ninkii hore u dhaqmay uunbuu isna u dhaqmay shirqoollada dasaa'ista dhibaatooyinka mashaakilka wixii oo kale halkii unbuu ka bilaabay abu isxaaq oo sheekeennan eh, kitaabkeennan qoray markaa markuu arkay siday wax u socdaan waxaana runtii garab badan siin jiray maxkamadda ninka haya ee qaadiga qaadiga ayaa sheekheennan kitaabka qoray ee eh, gacan adag siin jiray xagga qaadiga ayuu yuhuudigu u soo mari kari waayey qaadigii ayaa geeriyooday markuu qaadigii geeriyooday ayay isku soo baxsadeen sheekhan iyo kii raysul wasaaraha ahaa ee yuhuudiga ahaa ee culimmada caloolxumada u qabay ee bulshaweynta muslimiinta ee xilligaa noolayd isku dayaya iyagiiyo shacabka inuu iska horgeeyo ama xukuumaddoodiiyo shacabkooga inuu isku diro arrinkii markuu sidaa u dhacay ee qaadigii sheekha difaacayay uu geeriyooday yuhuudigiina yuhuudi kaluu dhalay meeshii uu soo fadhiistay ayuu arkay arrimuu siday u socdaan sheekhu magaalooyinkiiba uu ka baxoo buu galay uu iska cibaadaysan jiray oo magaaladiiba intuu iskaga tegey ayuu meel iska tegey kale muddada uu halkaa ku cibaadaysan jiray lama aqoonin culimmada taariikhdu waxay yidhaahdeen inta sannadood ee sheekha magaalooyinka laga eriyey cid garanaysay ma jirta bay yidhaahdeen duqyaankii ayuu duqyaan kale ku sii biiray markuu culimmadii mid mid u eriyey wuxuu dilo iyo wuxuu kale uu ka dhigo ayuu haddana bulshaweyntii muslimiinta dib ugu soo noqday oo ganacsatadii leh oo odayaashii leh oo waxgaradkii leh ayuu dib ugu soo noqday si toos ah ayuu dowladda ninkani u maamulayaa dowladdana boqorkan meesha xukumaya isagunbuu wax ka maqlaa ninkani waa dadka lagada tirada badan yahay ee yuhuudda ah ayuu ahaa kadibna boqorku wuxuu islahaa hunguri uu xilka kaaga qaado kuma jiro hunguri adiga uu kugu damcaa marnaba kuma jirto islahaa wuxuu kuu sheegayaa waa wax adiga daacad ku abuu ah, is yidhi markay socotay ayaa boqorka laftiisa ayuu usoo dhigtay waa ra-iisul wasaarihii yuhuudiga ahabaa boqorkii usoo dhigtay ninka sheekhihi markaa sheekheennani markaasuu adkaysan kari waaye qasiido runtii andalus oo dhan kacdoon ka kicisay ayuu qoray qasiidada wax yar baynu ka soo qaadanaynaa baxruramal buu ku qoray baxruramliguna buxuurta gabayga af carabigu wuxuu kala leeyahay dadka lala hadlayo haddii maalan qofku markuu gabay tirinayo dumar uu la hadlayo buxuur lagu tiriyaa jirta haddii uu doonayo dacaayad buxuur lagu tiriyo ayaa jirta hadduu doonayo ammaan buxuur lagu tiriyo ayaa jirta oo dee uu ku soo baxo hadduu yahay cidda lala hadlayaa ciidan iyo dad dawladeed iyo dad milatariya oo tababaran buxuur lagula hadla ayaa jira baxri gebigiisuba aad moodo durbaankii dagaalka oo la garaacayo ayuu sheekhu qoray waa baxru ramal buu ku sameeyey wuxuuna la hadlayaa waxgaradka muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaanna wuxuu si gaara u magacaabayaa nimankii reesanhaaja ayuu la hadlayaa reesanhaaja muslimiinta hadday yihiin carabtii iyo hadday yihiin barbarkii meesha degi jiray dhammaantood ninkan waa la nacay wuxuu tiriyey aroor buu gabayga tiriyey gabalku uguma dhicin ninkii eh, yuhuudiga ahaa xukunka aroortii markuu tiriyey intuuna gabalku ugu dhicin bay dadkii kusoo qamaameen sida xoolo xooluhu markay jeelan yihiin oo kale ayay dadkii kusoo qamaameen isaga bartii baa lagu dilay gabaygaa uu tiriyey waxaynu ka soo qaadanaynaa dhowr bayd oo kaygani aniga uu qorayo sharaxaygani alaa qul lisanhaajatin ajmaciin buduuri zamaani waasdi lcariin laqad salla sayidukum zallatan taqaru bihaa acyunu shaamitiin wuxuu leeyahay alaa qul lisanhajatin ajmaciin buduuri zamaani wausdi lcariin laqad zalla sayidukum zallatan taqaru bihaa acyunu shaamitiin تخير كاتبه تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين أباديس أنت امرؤ حاذقون تصيب بظنك مرمى اليقين وكيف استنمت إلى فاسقين وقارنته وهو بئس القرين وقد أنزل الله في وحيه يحذر عن صحبة الفاسقين فلا تتخذ منهم خادما وذرهم إلى لعنة اللاعنين فقد ضجت الأرض من فسقهم وكاد تميد بنا أجمعين وقد نكثوا عهدنا عندهم فكيف تلام على الناكثين وكيف تكون لهم ذمة ونحن خمول وهم ظاهرون ونحن الأذلة من بينهم كأنا أسانا وهم محسنون فلا ترضفين بأفعالهم فأنت faanta بما يفعلون yafcaluun إلهك في حزبه فحزب faxisbu هم الغالبون lgaalibuun wuxuu la hadlayaa ninkii boqorka ahaa wuxuu ku leeyahy mar dadweynihii iyo shacabka ayuu la marna wuxuu la hadlayaa ninka boqorka ee ra-iisul waa kaatib ama ra wasaaruhu halkuu inoogu jiro kale ugu jirayey waa la taliyaha madaxweynaha waa ninkay taladu ka go wuxuu idhi alaa qul lisanhaajatin ajmaciin ree sanhaajo waxaad ku tidhaahdaa dhammaantood buduuri zamaan wa usdi lcariin waxaad ahaydeen dhe dayaxyadii xilligan la joogo waxaanad ahaydeen libaaxyo baradoodii joogo oo kale laakiin laqad zalla sayidukum zallatan boqorkeennii wuu siibtay siibasho taqaru bihaa acyanu shaamitiin dadka cadowga inoo ah oo dhan indhahoogu ay ku qabowsanayaan sowka boqorkeennii siibtay takhayara kaatibahu kaafiran ra-iisul wasaarihiisi iyo qoraagiisii ayuu gaal ka dhigay walow shaaa kaana min almuslimiin hadduu dooni lahaa sow muslimiinta kama magacowdeen abaadiisu boqorka laftiisu la hadal is yidhi abaadiisu boqorow anta mru'un waxaad ahayd qof xaadiqun maskax badan tusiibu bidannika marmal yaqiin malahaagu wuxuu istaagi jiray barta ay yaqiintu fadhiisato oo kale wa kayfa istamanta ilaa faasiqin sideed waqaarantahu ood ula saaxiibtay wahwa bisu lqariin qof lala saaxiibo kii ugu xumaa weeyi waqad anzala allah ilaahay baa soo dejiyey fii waxyihi qur'aankiisa yuxadiru isagoo inooga digaya can suxbati alfaasiqiin dadka faasiqiintaa in lala saaxiibo falaa tatakid minhum haka yeelan khaadiman shaqaale haka yeelan wadarhum iskaga tag nimankaa gaalada ah ilaa lacnati laaciniin kuwa wax lacnado lacnadoodu ha da'dee ka fogow buu yidhi nin gaala lacnadaa ku da-ayse faqad dajat ilardu min fisqihim dhulkii ayaa gariiray fisqigooga dartood wakaadad waxayba sigtay tamiidu bina inay dhulku sidaa noola gariirto ajmaciin dhammaantayo waqad nakasuu cahdahum cindana sow kuwa ballanahoogii oo dhan buriyey ballantii ay nala lahaayeen nimanka gaalada ee annaga ahlu dimaha noo ah ee ballanta nala galay ballantoodii way buriyeen fa kayfa tulaamu calaa naakisiin see loo canaantaa nin ballanta ka baxay wa kayfa takuunu lahum dima sideebay dima ugu ahaan wa naxnu khumuulun annagaa masaakiinayna xukumaan wa hum dhaahiruuna iyaguna waa kuwa muuqda ee awoodda leh iyagaaba ra-iisul wasaarayaashii noo ana hogaaminayey sidee annaga dimo noogu noqon karaan buu yihi boqorow wa naxnu ladilatu min baynihim annagu waanu dullaysanahay iyaga marka naloo eego kaana asana waxaaba nala moodaa ilaahay inaanu caasinay wa hum muxsinuun iyaguna inay ilaahay caabudayaan bal xilalka loo dhiibay eega bal qaabka loola dhaqmay eega war innaga waxa sidan laynoogu gelayaa buu yihi dembi baynu malaxa gallay inaan dembi gallay baa layna moodaa oo waa laynaga ilaalinayaaba taladii ummadda kuwan loo dhiibayna waxaabad moodaaba buu yidhi inay ilaahay cibaado badan ugu dhawaadeenoo waa laysku wada dhiibayba falaa tarda fiina biafcaalihim marnaba waxay samaynayaan ha ku raali noqon fa anta rahiinun bimaa yafcaluun waxaad u rahan taallaa buu yidhi boqorow nimankaa aad xukunka u dhiibatay waxay sameeyaan waxay sameeyaan baa adiga lagugu qaadi doonaa waraaqib ilaahaka fii xisbihi war ilaahay eeg oo xisbigiisa iyo gruubki jamciisa ilaahay ku tixgeli faxizbu ilaahi hum lgaalibuun ilaahay xisbigiisa unba guulaystaa kolkaa qasiidadaa markii uu tiriyey waa qasiidada ugu caansan ee culimmada taariikhda oo dhani ay sheegeen inay kacdoonkii andalus ka dhacday qasiidadaasi ay sabab u ahayd nimankii yuhuudda ahaa ee muslimiinta arrimahooga faraha la soo galay gelin baa lagaga dhigay gebigoodaba gelin aroor buu tiriyo gobolka uguma dhicin hal nin oo yahuudiya oo xil haya gobolka uguma dhicin waa laga wada qaaday waxaynu ognahay haddaba sheekhu qasiidadeennan hadda uu ka warbixin doono wuxuu la hadlayaa culimmadu way isku qabteen sheekhu cid uu la hadlayo qole waxay yidhaahdeen inankiisiibuu la talinayaa aabbuhu inankiisa si dhab abuu ah ugu naseexeeyaa hadday tahay cilmiga hadday tahay xifdiga hadday tahay dadaalka hadday tahay adduunyada nooca uu u qiimeynayo adduunyada nooca aad u qiimeynaysid aabbuhu inankiisa sida ugu wanaagsan ee uu ula taliyo ayuu ula taliyaa kolkaa sheekhu inankiisii abaabakrin buu la talinayaa bay yidhaahdeen culimmadu waxay yidhaahdeen qaarkoodna waa laga wanaagsan yahay in la yidhaha inankiisii buu la talinayaa waxa ka wanaagsan oo qasiidada inooga dhex muuqata si toos ah waxaa ka dhex muuqda sheekha nin baa caayey oo aflagaadeeyey sheekha nin baa maagay oo ku baydhbaydhay ninkii haddaba sheekha aflagaadeeyey ama maagay ama ku baydhbaydhay isla ninkii ayuu sheekhu la talinaya intuu saamaxay ayuu caydiisii intuu halkaa iska dhigay isaa'adiisiiba intuu iska laabay ayuu ugu jawaabay wanaag markaasuu safxad cusub u furay markaasuu talooyin wax ku ool ah ayuu siinaya waxaynu arki doonnaa beydka koowaad ilaa ka shanaad sheekhu wuxuu inooga digayaa mashquulka lagu yahay adduunyada iyo sida loo halmaamay geerida iyo sida kafladda lagaga jiro waktigu wuxuu samaynayo aaway geeridii iyo gurigeennii rasmiga ahaa waa qabriga e maxaa inooga horeeya waa la halmaamayo waa laga tegey waxaad moodaa dadka in la yidhi tanaad ku waaraysiino adduunyadan adduunyadanunba tartan loogu jiraa waa beytka koowaad ilaa ka shanaad beytka lixaad ilaa ka toddobaad sheekhu wuxuu inagu dhiirigelinayaa inaan cilmiga naafica a baranno cilmi oo dhan ma aha waa cilmiga adduun iyo aakhraba wax ku taraya inaad barato alcilmu naafic beydka sideedaad ilaa ka sideed iyo tobnaad sheekhu wuxuu ka hadlayaa ilmiga iyo culimadu qiimaha ay ummadda ku dhex leeyihiin ilaahay agtiisana ay ku leeyihiin iyo makhluuqiisa beydka sagaal iyo tobnaad ilaa ka koob iyo sodonaad sheekhu wuxuu ka hadlayaa mas qofku ilmigiisa iyo amalkiisa laga suaalayo ilmiga waa lagu weydiinaya maxaad wax u baran weyday haddana camalkiisa waa lagu weydiinayaa cilmigaad baratay maxaad ugu camal fali weyday ya cabdallah beydka labiyo soddonaad ilaa ka shan iyo kontonaad labiyo soddon ilaa shan iyo afartan wuxuu kaga warramayaa isbarbardhig horta cilmiga iyo adduunyada waa midkee mar waxaad eegeysaa dabaqyada dhaadheer mar waxaad eegeysaa guryaha cadcad mar waxaad eegaysaa maxaanku idhaahdaa waxyaabo fara badan ayaa jiro oo aad marba nooc aad eegi doonto ayaa jira haddaba sheekhu labiiyo soddon ilaa shan iyo afartan isbarbardhig cilmiga iyo maalka lagu samaynaya ayuu ka warbixinayaa beydka lix iyo afartanaad ilaa ka shan iyo kontonaad wuxuu inooga digayaa adduunyada iyo dhalaalkeega adduunyada iyo dhalaalkeega ayuuna leeyahay iska ilaaliya waa sune beydka lix iyo kontonaad ilaa ka koob iyo lixdanaad wuxuu ka warramayaa qofka ilaahay uu waafajiyo khayrka asbaabta asbaabta qofka ilaahay khayrka ku waafajinayo baytka labiyo lixdanaad ilaa ka afar iyo toddobaatanaad wuxuu kaga warramayaa inaan tawbada dedejinno inaan ilaahay u laabanno inaan adduunyadiiyo macsiyada ka dheeraanno inayn cirada inaynu eegno cirada inagu taalla cirada inaynu eegno oo ciradu xagga alla ayay inooga timid innagayna inoo digaysaa wajaa'akum unadiir buu ilaahay leeyahe inaan digahaa qiimayno oo si dhab ah aynu digniinta uu ina siinaya aynu u qaadanno ka shan iyo toddobaatanaad ilaa ka toddobiyo siddeetanaad wuxuu sheekhu caayayaa nafta iyo waxay kula doonayso naftu waxay jeceshahay inaad muuqato wuxuu sheekhu inooga digayaa inaan adduunyada wax moodno sheekhu wuxuu inoogu baaqayaa inaan qiyaamada eegno sheekhu wuxuu ina xasuusinayaa xisaabta iyo iyo bacsiga inaad la socoto ood ishor dhigto haddaad maanta nooshahay berri qof geeriyooday baad noqonaysaa sideed iyo siddeetan ilaa sagaashan sheekhu wuxuu inagu dhiirigelinayaa tawaaduca inaad ahaato qofan iskibrinin oo iska tawaaduca inkisaarualqalbi leh alictiraaf bidunuub inaad iska qirato dembiyada aad gashay ilaahay aad u qirato ka koob iyo sagaashanaad ilaa ka shan iyo sagaashanaad wuxuu inooga digayaa macsiyada wuxuuna ina tusinayaa ayuu inoo caddaynayaa ceebaha ay leedahay wuxuu inagu dhiirigelinayaa daacada ilaahay wuxuuna inoo caddaynayaa quruxda ay leedahay daacadu lix iyo sagaashan ilaa boqol iyo shan iyo toban oo nihaayada qasiidadeenna ah eeg akhlaaqda guud buu inagula talinayaa nasaaix guud iyo akhlaaq wanaagsan dad markaad la joogto ogow dadku ma aha uun halkaad ku barbaartay kuwa kusoo barbaaray oo kale haddaad adigu guri guri ahludiina ku barbaartay hadday hooyo ilaahay taqaanaa ku korisay hadduu aabbo ilaahay ku xidhan uu gacanta kugu hayo haddaa halkaad fadhiisateed ku nasataa masaajid ay tahay masaajid ay tahay haddii adan weligaaba arag ciddee khayaano iyo tuhmo iyo iftire iyo dembiye waaweyn ku kacaysa dadka sidaadan hawada moodin wuxuu ku tusayaa inay dadku isku jiraan kolkaa wuxuu ku leeyahay akhlaaqda ta ugu wanaagsan ka qaado meel kastoo la eegaba halka ka dhaqaaqaysa inaad adigu taagnaato ayuu sheekhu inagula talinayaa waa gebagebada qasiidada bal hadda aynu eegno abibakar buu kusoo halqabsan doonaa marna abibakar baa sheekha la hadlaya marna abibakar buu la hadlayaa تفت فؤادك الأيام فانتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدقين ألا يا صاحي أنت أريد أنت وحر الشيخ تفت وحي جرجريسا تفت وحى جرجريا فؤادك أذيك وضنهاك وحى جرجريا الأيام مالمها fatan jarjarid ayay maalmuhu wadnahaaga jarjarayaan watanxitu waxa qoraya jismaka jidhkaaga waxa qoraya asaacaatu saacadaha naxtan qorid sheekhu laba qodob ama laba jumlo ayuu ka hadlay beyt beydkaa beydka oo wuxuu inoo sheegay shadriga hore maalmuhu sideenaba inay wadnaheenna daciifinayaan dubbay inala dul taagan yihiin maalmuhu waxba ha ku farxin markaad leedahay ciiddii misaa ka dhiman jumcihii imisaa ka dhiman fasaxii maxaa ka hadhsan eeg waxba ku farxin war maalintan aad sugi kari laadahay aad leedahay berri waa jumci aad leedahay waa cumrigaagii oo tegaya weeye ood arkaysid weeye oodan ceshan karaynin weeye kolkaa maalmuhu sidoodaba waa innaga cumrigeenniiyoo tegaya maalin hadday ku dhaafto ogow inuu dacfi ku soo gelayo ilaahay baana kitaabka qur-aanka ay noogu sheegay allaahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwati dacfa wa shayba ilaahay wuxuu idinka abuuray ducfi idinkoo taag daran oo biyo ah ayuu idin abuuray oo maalintaynu dhalannay haddii hooyadu quraanjada ay inagu dayn lahayd quraanjadiiyo diksiga oo qura haddaan laynaga dadeen miyaynu noolaan lahayn hadda waa quraanjada ugu yaryar maya inagoo ducafaa ayuu ilaahay ina abuuray subxaanahu wa tacaala intaynu ducfiga ahayn kadib baa awood aynu isku taagna laynoo sameeyey kadibna ducfigiibaa dib lagugu celinayaa maalmahan ku dhaafaya dartood haddaba sidaba maalmuhu waa cumrigaagiioo tegaya abi qataada saxaabigii la jiray radia allahu tacaala wuxuu leeyahay abu darde ayaa yidhi ibnu aadam da'i larda biqadamik warba lugta dhulka saar fa innahaa can qaliilin takunu qabrak in yar maalme kadib bay dhulkani qabrigaaga noqon doontaa ibna inamaa anta ayaamun horta maxaa tahay dee maalmo isku tegtegey baa tahay adiga gebigaaguba waa maalmo isku tegey maalmo haddaba maalmo hadday maalini kaa dhacdo dee adiga qaybtaabaa go'day qayb baa ku go'day maalini markay kaa tagto saacadi markay kaa tagto qayb baa ku go'day fa kulamaa dahaba yawmun dahaba bacdu hadday maalini kaa tagto adiga qaybta ayaa tegey ibna aadam inaka in lam tazal fii haramin fii harami cumrik mundu yowmi waladadka umuk wa cabara can hada almacna shariif alridaa biqowlih wuxuu leeyahay ibnu aadamow ama ina aadamow kamaadan zuulin inuu cumrigaagu kula gaboobo maalintay hooyadaa ku dhashay laga bilaabo dee wakaasoo cumrigaagiibaa gurmaya gabayaagu muxuu lahaa yasuru lmar'a maa dahaba layaali wa ina dahaabahuna lahu dihaabun qofku wuxuu ku farxaa maalmaha tegaya maalmahan tegayaana adayba ku kaxaynayaanba war qabrigiibay kugu wadaan saacaddan ku dhaafaysa habeenkan ku maraya daqiiqadan ku dhaafaysa gebigaaguba waxa weeye qabrigii bay kugu wadaan shadriga hore sheekhu wuxuu inoo tilmaamay in haddaba saacadda ku dhaafaysaa ay aakhare kuu dhaweyneyso aakhare ayay kuu waa gaadiidaad saaran tahay aakharay kugu wadaa habeenba habeen baad aakhare uga sii dhawaanaysaa shadriga dambe wuxuu yidhi watanxitu jismaka jidhkaaga waxa qoraya asaacaatu saacadaha ayaa qoraya naxtan qorid waxaad moodaa saacadi markay kaa ay ku dhaafto waslad yar inay kaa go'day saacad kale markay ku dhaafto waslad kalea kaa go'aysa ilaayo marka dambe aad caata noqoto ilaayo marka dambe aad soo godato ilaayo marka dambe markaad wax eegaysa aad saa u eegtid ilaayo marka dambe markaad wax dhegaysanaysa aad saa u dhegaysatid ilaayo marka dambe markaad tallaabsanaysid sida bakaylaha aad u yar boodid ilaa ilaayo marka dambe markaad suuliga gasho kaadidiinay odhan jirtay ay tiftif ka tidhaa tif tif tif tif waa qof gaboobay wuu ku daayey kaadidiisii caadi uma soconayso waxa weeye haddaba saacaduhu jidhkeenna iyaga ayaa qoraya geeri bayna inoogu baaqayaan tafutu waxaa jarjaraya fu'aadaka wadnahaaga waxaa jarjaraya alayaamu maalmaha ayaa jarjaraya fatan jarjarid watanxitu waxa qoraya jismaka jidhkaaga waxa qoraya asaacaatu saacadaha ayaa qoraya naxtan qorid wa tadcuuka almanuunu ducaa'a sidqin alaa yaa saaxi anta uriidu anta wadkiina wuu inala hadlayaa wadkii iyo geeridii ayaa iyana inoo dhawaaqanaysa oo inala hadlaysa maxay leedahay watadcuuka waxaa kuu baaqaysa oo kuu yeedhanaysa almanuunu geeridii ayaa kuu yeedhanaysa ducaaa sidqin si dhab ah ayay geeridu kuula hadlaysa ayay kuugu yeedhaysaa rusul bay leedahay ay soo diranaysa geeridu way ku tijaabinaysaa kolba intaad soo jirto harga bay haya waan kufay meel baa xanuunaysa rasuulkii geeridaa ku taabtay rasuulkii geerida ayaa ku taabtao kolba intaad sooji waa lagu sahaminaya waa sahankii geerida ka soo horreeyaa ku taabanaya waad cadaanaysaa ilaad xagga hore ka madaxa ka biilayso oo dee ay isbedelaan muuqaalkaagii uu isbedelo waa rusululmowt weeyi wa tadcuuka waxaa kuu yeedhanaysa almanuunu geeri baa kuu yeedhanaysa ducaaa sidqin si dhab ah ayay geeridu kugu yeedhanaysaa maxay leedahay waxaad moodaa inayna adigaba laguu jeedin alaa yaa saaxiibkayow anta adiga ayaan uriidu doonayaa anta adigaan doonayaa geeridii baa kule war adaanku rabaa hoy hadda ku rabaa cid kale ma rabo ma isfahantay laakiin inagu masaakiin baynu nahoo hadalka kaynu doonaynuun baynu maqalaa kaynu doonaynuun baynu fahanaa geeridu way inala hadlaysaa laakiin ma doonayno inaynu hadalkeegaa maqallo imise qof baynu soo aasnaa imise qof baynu iilka dhignaa imise qof baynu ciidda u barkinnaa imise qof baynu jaajuurka huwinaa imise qof baynu uga nimaadnaa kiyoodi xiriga iyo wax lamidkii ay wehel u yihiin waa ciiddaa wax la eg laakiin qofku inuu ku cibro qaato inuu si dhab ah u ogaado isna inuu berri halkan gelayo uu naftiisa si rasmiya ula hadlo diyaaru maaha wa tadcuuka waxaa kuu yeedhanaysa almanuunu geeri ayaa kuu yeedhan ducaaa sidqin si dhaba ah ayayna kuugu yeedhan waxay ku leedahay alaa yaa saaxi saaxiibkayow anta adiga ayaan uriidu doonayaa anta adiga ayaan doonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum qul waxaa tidhaha nebi maxamedow ina almowta geerida alladii kaasoo tafiruuna minhu aad ka baxsanaysiin warwadkan aad ka yaacaysiin aad ka baxsanaysiin fainahu mulaaqiikum waa kii idinla kulma geeridanaad ka yaacaysiin kama baxsan kartiin kolley waa kii idinla kulma oo talow geerida saynu uga baxsada isku nidhaahnaa waxaynu uga baxsada isku nidhaahnaa waad aragteenoo jaakeedadan aynu iibsanayno xilliga dhaxanta guryahan aynu dhisanayno cuntadan aynu cunayno dawooyinkan aynu qaadanayno wax kasta waxaa lagu odhanaya waa khatar waxaasi waxanaa laga xidhaa waxani waa halis halkan kalaa war geeri un ka yaacaynaa wax kaloaynu ka yaacaynaa ma jiro wa tadcuuka waxa kuu yeedhanaysa almanuunu wedkii ayaa kuu yeedhan ducaaa sidqin si dhaba ayayna kuugu yeedhanaysaa waxay ku leedahay alaa hooya yaa saaxi saaxiibkayow anta adiga ayaan uriidu doonayaa anta adiga ayaan doonayaa kelmaddaa saaxi af carabiga khalad bay ahayde laakiin waxaa saamaxay isticmaalka carbeed oo waa shaad waa samaaci baa la waa tarkiimu tarkhiim aan loo aan la ogolayn wey yaa saaxibi bay ahayd araaka tuxibu cirsan daata khidrin abadta dalaaqaha lakyaasu batan war sawniga ku arkaya abaabakarow sawdiga geeridii ilaawey sawdiga wedkii halmaamay sawdiga qabrigii garab maray away waxyaabihii qofka muslimkaa inuu xasuusnaado ay ahayd sawdigan hablaha yaryar ee cadcad indhaha ku taagaya sawdigan doonaya inaad hablaha aroosato araakaniyaho waan ku arkaa anaaba ku arkaa tuxibu ina adoo jecel cirsan gabadh yaroo aroosad ah ereyga cirsi waa inaad aroosato cirsan inaad aroosato ood aroos ku noqoto daata khidrin inan yaroo gurigii hooyadeedan soo dhaafin oo khidri u saaxiiba khidrigu waa inanta yaree qarsoon ee weligeed iyadan aan la arag iyadoo hadday doonto dadka ha aragto halkay ku jirto meelay dadka ka arki karto ha noqoto laakiin iyada lama arko waa daatu khidrin araaka waan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroos inaad jeceshahay daata khidrin inan yaroo xijaaban oo aabbaheed iyo abtigeeduun rag ka taqaan inaad aroosato adoo jecel baan ku arkaa oo aba tahay gooyeen dalaaqaha dalaaqeegii al akyaasu kuwii caqliga lahaa batan goyn war inan yaroo ragga caqliga lihi ay horay u fureen furiin welibana aan rajciyo lahayn ayaa doonaysaa inaad aroosato inantani waa ayo waa adduunyada inanta yaruu ku leeyahay waad aroosanaysaa waa adduunyada ragga caqliga lihina adduunyada horay u fureen cali binu abi aalib radia allahu tacaala canhu garhka ayuu saa isku qaban jiray waa nebi maxamed inaadeerkii adeerkii waa haaliu lkhulafaa alraashidiin waa labadii nin afarta khaliif afarta khaliif labana rasuulka ayay sadogyo u ahaayeen labana rasuulkaa sadogyo u ahaa cali wuxuu ku jiray kuwuu nebigu soddonka u ahaa buu ku jiray cali intuu garhka sidaa isku qabto ayay ilmo kululi ka soo boodi jirtay markaasuu si muruga ay ka muuqato ayuu u odhan jiray yaa dunyaa gurii hayrii adduunyoy cidan aniga ahayn dag oo khayaan abii tacarabti ma aniga ayaad ii soo banbaxday am ilaya tashawafti mise anaad iisoo hanqal taagaysaa ilayka canii xaggaa iiga baydh laa xaajata lii fiiki kuuma baahniye hayhaate hayhaat alla adduunyoy kala foginaa oo kala foginaa qad bintuki waan ku furay halaaan saddex baan kugu furay fa cumruki qasiir cumrigaagu wuu gaaban yahay oo cumri aada u gaaban baa tahay wa majlisuki xaqiir majliskaaguna wuu liitaa wa khadaruki yasiir khadartaaduna waaye mid iska kooban ah min qilati zaad waxaan la taahayaa oon la ooyayaa sahaydayda yar wabucdi safar iyo safarkayga fog wa waxshati dariiq iyo waddada aan mari doono een qiyaamada usii mari doono cidlanimadeeda wa cadiimi lmawridi iyo halka lagu aroorayaa weynideeda cali binu abi aalib radi allahu tacaala canhu isagoo adduunyada la hadlaya ayuu ereyada adduunyada u isticmaali jiray cid aan aniga ahayn adduunyoy deg dag cid aan aniga ahayn adduunyoy khayaan cid aan aniga ahayn ayaad agtiisa wax ku tahay adduunyooy sheekhu wuxuu yidhi araaka waan ku arkaa niyahow tuxibu inaad jeceshahay cirsan inaad aroosato daata khidrin inan yaro khidrigeygay ku sugan oo gurigooga aan soo dhaafin oo abata ay gooyeen dalaaqahaa furiinkeega alakyaasu ragga caqliga badani batan goyin ragga caqliga badani toos bay u fureen tanaamu dahra wayxaka fii qatiidin bihaa xataa idaa mita intabahta sanadka oo dhan sawdigan hurdo khuurinaya khuurun baa kaa soo hadhay abaa bakar waan kula socdaa sanadka o dhan inaad khuurinaysid goormaad baraarugi maalinta wadku ku taabta ayaa toosi doontaa sidaba waxaa la yidhaahdaa adduunyada intaad nimcada ku jirtaa waa hurdo baraaruguna waa maalintaad dhimato maalintaad dhimatunbaad indhaha soo kala qaadi waxna gaadhi maysid horeyna umaadan soo garanin jaaniskii ku soo maray wuxuu idhi tanaamu waad seexanaysaa adahra sanadkaaga oo dhan waad seexanaysaa wayxaka hoogaagee fii qadiidin adigoo khuurinaya sawdigan adigoo khuurinaya hurda ee hurdo adigoo khaflad ku jira adigoo aakharadaadii halmaamay adigoo wanaaggaagii oo dhan ilaaway tanaamu waad seexanaysaa adahra weligaa wayxaka hoogaage fii qadiidin adigoo khuurinaya bihaa ay fiihaa iyada dhexdeeda xataa idaa mita markaad dhimato unbaad intabaxta soo baraarugaysaa mar markaad dhimato ayaad soo baraarugi doontaa oo geeridaasaa baraarug kuugu horayn markaa waxba gacma kuuguma jiraan fakam daa anta makhduucun waxataa mataa laa tarcawi canhaa waxataa run aynu isku sheegno fakam daa wax fara badan ayaad anta adiga makhduucun lagu khaa'imayaa abaabakar oo in badan baa lagu khaa'imayaa waxataa mataa ilaa goorma ayaa laa tarcawi canhaa aadan ka hadhaynin waxaanad ku jirto waxataa ilaa goorma ayaadan ka hadhaynin adduunyadan ad baacsanaysid ead caydhsanaysid war maxaa kuu diiday inaad masaajidda soo aado war maxaa kuu diiday inaad ilaahay kitaabkiisa xifdido war maxaa kuu diiday inaad aakhiradaada xasuusnaato war maxaa kuu diiday inaad adduunyada iyo dhibaatadeedan ilaahay dartii uga soo dhex baxdo fa kam daa anta makhduucun waxataa mataa laa tarcawi canha waxataa fakamda wax fara badan baa kanow anta adiga makhduucun lagu siga lagu siraya ama lagu khaaimaya waxataa mataa ilaa goorma ayaa laa tarcawi adan ka hadhaynin canhaa adduunyada waxataa ilaa goorma ayaadan bahasha ka hadhaynin ilaahay miyaad ka baqdi abaa bakrin dacawtuka low ajabta beytka koobaad ilaa beytka shanaad oo kaa hadda aynu marayna ah sheekhu wuxuu ku tilmaamay ama uu kaga hadlayey in adduunyada la raacay oo abaabakar adduunye raacuu noqday aakhiradiisiina uu halmaamay kan lixaad ilaa ka toddobaad wuxuu inagu dhiiri gelinayaa cilmiga naafica inaynu baranno cilmigu ma sinna waxaa la yidhaha geeduhu ma ma sinna mid midhaysta iyo midan midhaysanin bay iskugu jiraan haddana midhaha dhirtu ay bixiso oo dhani naafic ma wada aha cilmiga oo dhani naafic ma wada aha midho sunaa jira sida cilmi suna loo heli karo cilmi suna sida loo heli karo culimadu way ka digeen fabnu salaaxi wanawowi xarama wa qaala qowmu yanbagii an yuclama wاlqowlaة صaxiixaة اlmashhuura jawaazuhu likaamil اqariixa mumaarisi sunati wاlkitaabi liyahtadii bihi ilى sawaabi waa cilmiga suntaa bay ka hadlayaan cilmiga sunta ah ayay ka hadlayaano ibnu صalax sheekii aynu garanayn ahlu xadiidka ahaa ee muqadimat ibnu salaax iyo nawowi iyo cilmi ay leeyihiin ma beran kartid baa jira haddaadan ahayn dee adag oo runtii aqoon adag diinta u leh cilmiyada qaar baa lagu odhanayaa hooyoy ha dhexgelin u kaadi ka afhayso haddaba cilmiga wanaagsan buu sheekhu ayuu abaabakar kula talinayaa abaabakrin dacawtuka low ajaabta ilaa ma fiihi xaduka low caqalta ilaa cilmin takunu bihi imaaman mudaacan in nahayta wain amarta wayajluu maa bicaynika min gishaaha wayahdiika sabiila idaa dalalta وتحمل منه في ناديك taajan ويكسوك الجمال إذا tarayta wuxuu ka hadlayaa beytka lixaad ilaa ka toddobaad cilmiga naafica abaa bakrin yaa abaa bakrin dacawtuka waxaan kuugu yeedhay dacawtuka waan kuu yeedhay low ajabta haddaad yeesho ilaa maa kii baan kuugu yeedhay fiihi dhexdiisa uu ahaaday xadluka nasiibkaaga iyo ayaankaagu in caqalta haddaad inun caqli leedahay abaabakar waxaan kuugu yeedhayaa wax nasiibku uu kuugu jiro iyo ayaankaagu uu ku jiro haddaad inun caqli leedahay hadalkayga uun ha raacine abaabakr ow bal adna dib iskugu noqo caqligaaga isticmaal war abi bal caqliga isticmaal abaabakrin yaa abaabakrin abaabakarow dacawtuka waan kuu baaqay low ajabta haddaad i ajiibto ilaa maa kii baan kuugu baaqay fiihi dhexdiisa uu ahaaday xaduka in caqalta haddaad inun caqli leedahay abaabakar waxaan kuugu baaqay wax wanaagsan haddaad caqli leedahay ilaa cilmin takunu bihi imaaman mudaacan in nahayta wa in amarta abaabakaro waxaan kuugu yeedhayaa cilmi waa nakiro cilmigaasi cilmiga oo haddaad barato imaam ad noqoni imaam ummadda ayaad imaam uta u noqonaysaa imaamkaasoo haddii uu hadal yidhaahdo haye mooye maya aan la odhanaynin imaam mudaaca oo la adeeco ayaad noqon haddaad dadka wax u diiddo waxaa sidaasaa looga joogsanaya haddaad dadka wax amarto waxaad amartay sidaasaa loo fulinayaa cilmigaa haddaba imaamka lagu noqonayo ee adduunka oo dhani kugu adeecayaan ee haddaad wax diiddo waxaagaa la wada diidayo haddaad wax amartana waxaagaa la wada yeelayo waa maxay talow waa cilmiga diiniga a ah weeyaan ilaa cilmin cilmi baan abibakar ou kuugu yeedhayaa cilmiga oo takuunu ad ku ahaani bihi bisababihi isaga sababtii imaaman imaam ayaad ku noqon imaamka oo mudaacan la adeecayo hadalkiisa in nahayta haddaad dadka wax ka nahido iyo wa in amarta haddaad dadka wax fartaba ood wax amarto cilmigaasaan kuugu yeedhayaa imaamka aad ku noqonaysid ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi subxaanahu wa tacaala wajacalnaa minhum a'immatan yahduna yahduuna biamrinaa wajacalnaa minhum waxaanu ka yeelnay a'immatan imaamyo yahduuna biamrina amarkayaga ku hanuuninaya oo dadka xaqa u sheegaya yahduunadaasi waa maxay way hanuunsamayaan ma aha way hanuuninayaan weeyi ka hanuuninaya waa ku cilmi leh dadka ku cilmi u sheegaya weeyi waxay ka dhigan tahay haddaba maadaamoo dadka aad hanuuninaysid maadaamoo dadka aad khayr la dhex taagan tahay maadaamoo xaqu halkuu yahay un adiga indhahaagu ay qabanayaan waxaad ogaataa inaad imaam noqonayso oo cilmigaa imaamad ku noqonayso nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam xadiidka bukhaariga wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin man yurid illaahu bihi khayran ilaahay qofku khayr weyn la doono hadduu rabbigaa khayr weyn kula doono ma waxaad u malaynaysaa inay tahay intaasoo jaamacadood baad ka soo qalin jabin mise waxaad u malaynaysaa inay tahay ummadda ayaa adigoo da'yar aad madax u noqon mise waxaad u malaynaysaa macnaheegu inuu yahay adduunyo intaa la eg baa lagu siin maya hadduu ilaahay khayr kula doono diinta ayuu ku fahansiin buu rasuulku yidhi xadiidka bukhaariga man yurid illaahu bihi khayran ilaahay qofka uu khayrka la doono ereygaa khayran waa la nakireeyey waa khayr aan farihiisa la garan karaynin haddana waa la tanwiiniyey tanwiintaa tanwiinu tacdiim baa loo yaqaanaa xagga balaaqada qofka ilaahay khayr uu la doono yufaqihu fi diin diinkuu fahansiiyaa lama odhan yucallimhu fi diin in badan baad arkaysaa dad carabka cilmi ka oo markay wax sheegayaan aqoonaad mooddo inay leeyihiin laakiin qalbiga jaahiliinka ah waa yufaqihu fi diin waa fiqhi fiqigu waa waa waa shayga daqiiqa ah ay culimmada qaarkood ku macneeyeen garashada la garanayo man yurid illaahu ilaahay kuu la doono bihi isaga khayran khayr yufaqihu fi diin yufaqihu addiin lama odhan waa fi diin waa fi baa la isticmaalay diinka dhexdiisa ayuu ilaahay fahansiiyaa subxaanahu wa tacaala ilaa cilmin cilmi baan abibakar uu kuugu yeedhayaa cilmiga oo takuunu aad ku ahaani bihi bisababihi isaga sababtii imaaman imaam ad ku ahaan imaamka oo mudaacan la adeecayo in nahayta haddaad dadka wax ka nahiyeyso wain amarta iyo haddaad dadka wax faraysaba wayajluu maa bicaynika min khishaaha wayahdiika asabiila idaa dalalta cilmiga faa'iidadiisa maxaa ka mida waxa ka weeyaan hadday indhuhu ku daciifaan haddaad waxba arki weydo haddii xaqa iyo baadilka aad kala garan weydo guluub yar ood shidanaysid weeyaan waa laydh yar ood shidanaysid laydh yar ood shidanaysid weeyaan markaasaa laydhkaa yar markaad shidato ayaad arkaysaa dariiqa saxdaa ah iyo ka aan saxda ahayn ka waraarka ee jarka ead ka dhacaysid iyo ka laamayda ah ee toosan ayaad arkaysaa khatarta iyo ayaad ku kala garanaysaa adoon aqoon lahayn haddaad istidhaa kutubta unbaa la gurtaa haddaad istidhaa un maktabad samayso imise maktabadood baa guriga kuu yaalla haddaad istidhaa intaasoo maktabadood laakiin barashadii cilmiga aad la iman weydo kutubtaa guriga kuu taalla maxay kuu qaban waxmay kuu qaban bal nin indhoolaa toosh ma u soo iibinaa nin indhoolaa haddaynu toosh iftiin weyn u shidno ka warnoon siino oo ku guur tooshkan de muxuu ku arki iftiin wuu jiraa laakiin miyuu arkayaa cilmi wuu hayaa qofku eh, hadduu laakiin wakhti gelin waayo oo qofkani isagu uu baran waayo dee waxa weeyaan wax badan kama helayo wayajluu wuxuu ifinayaa cilmigu maa bicaynika waxa ishaada ku sugan oo min khishaaha daboolkeega ah indhaha daboolka kaa saaran buu ilaahay kaaga qaadaya indho kalaad yeelan indhahan mooye indho kaloo wax lagu eego ayaad arkaysaa yeelanaysaa markaa bal u fiirso oo culimmadu masaa'ilka markay ka jawaabayaan waxay waxay meel waxay wax ka arkayaan adigu aadan ka arkaynin u fiirso indho kalay leeyihiin dee kolkaa waa indhaha cilmiga ilaahay baa qur'aanka ku sheegay oo yidhi laa tacmal absaar walaakin tamal walaakin walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur waa taa indhabeelaysa waa kuwa indhaha qalbiga weeyaan ee xaqa iyo baatilka inoo kala sheegaya laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur wayejluu wuxuu ifinayaa cilmigu maa bicaynika wixii ishaada ku sugnaa oo min khishaaha dabool dabool saaran ah wayahdiika wuxuu kugu hanuunin ama uu kugu hagi asabiila jidka saxda ah ayuu kugu hagi idaa dalalta markaad baadiyowdo haddaa dariiqa saxda ah aad ka luntana jidka saxda ah ayuu kugu hagayaa waxaynu ognahay haddaba cilmigu inuu ina hagayo uu ina hanuuninayo waxaan xasuustaa culimmadeennii caalam alislaami soo martay ragga ugu waaweyn ay agoommay ahaayeen qaarkood caalam alislaami bangiyada islaamka agoonta iyo qof kastiba lacag buu ku lahaa sidan hadda yurub oo kale sow yurub lama yidhaha caydh baa usoo dhacda lacag yaroo layska qaato uno akoonka bishu markay dhammaato qofka ugu soo dhacda ayaa jirta saw maaha caalam alislaami weligii saasuu ahaan jiray waxa weeye qofka akoonkiisa unbay wax yari ugu soo dhici jireen bishu markay gaadho hadduu agoon yahay waxbarashada oo dhan dawladda qaabili jirtay hadduu waxbartana dowladda qaabili jirtay haddaba hooyo laba ilmood haysata ayaa istidhi bal labada ilmood biilkooga bishii dawladdu ha idinkafaalo qaadatee carruurta waxbar waxbarashaa lagu daray diiniya hooyadani kama ahayn inay waxbarasho diiniya bartaane waxay ka ahayd in biil ay hesho biil helitaan bay ka ahayd labadan inan laftoodu wa agoon biil helaba islahaayeen wax la baranayeen ilaahay dartiiba kama ahayn waa cilmigii ilahay dartii loo baranayey markii dambe ee ay bislaadeen ay diinta barteen ay cilmigii ay barteen xaqa ayuu ku hagay markaasuu yidhi tacalamna alcilma ligayri illaahi faaba alcilmu an yakuuna ila lilaahi waxaanu wax u baran jirnay bu yidhi ilaahay dartii waxaan ahayn biil hela baan ayay naga ahayd markaanu wax baranaynay biil hela bay naga ahayd laakiin cilmigii aanu barannay ayaa diiday ilaahay dartii inaanu u shaqayno mooye wax kale cilmigii ayaa wax kaste faraha nooga qaaday culimmadu aad bay uga digeen cilmiga ilaahay dartii loo loo baranayo haddaad magac ku doono istidhaa oo sheekh hebel ha lagu yidhaah haddaad istidhaahdo shahaado ku doono ha shahaade heblaayaan rabaa ilaahay dartiiba kaama aha jihaado haddaad shaqa kuraadis un tahay war cilmiga diiniga amarka aad baranayso waxaad u baranaysaa ilaahay dartii waxaad u baranaysaa ummadaada inaad xaqa iyo baadilka ku kala tusto waxaad u baranaysaa adigu inuu ilaahay kugu badbaadiyo oo jidka saxdaa aad ku raacdid ilaahay dartii haddii kale waxaynu ognahay qofka ilaahay dartii wax baran waaya cilmiga ilaahay dartii loo baranayo qofku aduu si kale u dhigo wuxuu noqonayaa dadka loogu hor cadaabo wayejlu wuxuu ifinayaa cilmigu maa bicaynika waxaa ishaada ku sugan oo min khishaaha daboolkeegii ah wayahdiika wuxuu kugu hanuunin asabiila jidka saxda ah ayuu kugu hanuunin idaa dalalta markaad baadiyowdo amase aad lunto jidka saxda ah ayuu cilmigu kugu hagayaa wa taxmilu minhu waxaad ku xambaari wa taxmilu waad xambaari minhu cilmiga xaggiisa fii naadiika marka aad fagaarahaaga joogto taajan taaj yar baad magaa madaxa saaran wayagsuuka wuxuu ku huwin aljamaala qurux ayuu ku huwin idactarayta markaad qaawanaato halkaa idactarayta mama qorayaa mise idaa cariita buu qorayaa haddaba idaa cariitadaasi halkaa idaa carayta ayaa khalada idaa caraytadaasunbaan sax ahayn carayta buu yidhi ra'da in la kasriyo ayaa fiican oo idaa cariita waa sax ida ktiraytana waa sax ida way jirtaa iktirayta in la qaato oo ida oo kale qofku uu saa ugu dhawaaqo ida ktarabta buu qorayaa soo waa sax ida wa taxmilu waad xambaari minhu cilmiga xaggiisa fi naadiika fagaarahaaga marka aad ku sugan tahay taajan taaj yar madaxa laguu saari xilliga aad fagaaraha joogto adigaa fagaaraha ka dhex muuqan haddaad cilmiga aad cilmi barato ilaahay dartiiya fagaaraha raggu markay iskugu yimaadiin faruu xaggaagunbaa unbaa lagu soo fiiqi wayagsuuka wuxuu ku huwin aljamaala qurux ayuu ku huwin idaqtarabta markaad qariib noqoto meelan lagaa aqoonin haddaad tagtana quruxda ayaa kaa soo horraysa dhalaalka aqooneed ayaa kaa soo horreeya imaamu shaafici ayaa ciraaq tegey isagoo inan yara aqoon horoo looga lahaana ma jirin hantina ma haysanin casar buu masaajid soo galay oo laba ragcadood buu tuko is yidhi nooca uu isku taagay uu salaadaa u tukanayey ayay ka muuqatay nin aqoon le inuu yahay labadii sheekhee ugu aqoonta badnaa ciraaq oo masaajidka fadhiya ayaa yidhi ninkaasi waa nin aqoon leh aan su-aalo way u yimaadeen salaadda markuu ka baxay waxay ku yidhahdeen salaadda maxaa lagu xidhaa laba sunne iyo hal waajib baa lagu xidhaa buu ku yidhi laba sunne iyo hal waajib ayaa lagu xidhaa tanaa kaga sii adkaatayba markaasay yidhahdeen laba sunni iyo hal waajib baa salaada lagu xidhaa oo maxaad jeedaa sheekh bal noo sheeg bay yidhahdeen labada sunne iyo halka waajib shay waajiba iyo laba sunnaa lagu xidhanayaa buu yidhi wuxuu idhi waajibku waa takbiiratu lixraamka takbiiratu lixraamku waa waajib inaan takbiiratulixraam la imaadaa waajib weeya inu allahu akbar ku xidhaa sunnayaashana wuxuu ka dhigay inaan labada gacmood kor u qaado waa sunne inaan xaggaa ujeediyaana waa sunne dee sidan odhan maayo allahu akbar ma odhanayo allahu akbar inagu waynu aragnay samica allahu liman xamida dad markay odhanayaan si ay yidhah so maydaan arag samica allahu liman xamida dee samic allahu gacmahan waxaa loogu talagalay salaadda markaad xidhanayso un inay mar kasta xaggay ujeedeen ujeedaan ma allahu akbar baynuu xidhannaa haddaba samica allahu liman xamida ha odhan dee waa inaad allahu akbar u xidhato samica allahu liman xamida waa saa u tidhaahdaa mise wax yaroo cirka ka soo dhacayaan qabsanaynaa talow samiع allahu liman xamida ya waad aragtaa in badan bay runtii aynu aragnaa wayaksuuka wuxuu cilmigu ku huwin aljamaala qurux ayuu ku huwin idaa cariita markaad qaawanaato ma og tahay haddii aad qaawanaato inuu cilmigu hu kuu noqon cilmiga ayaa hu kuu noqonaya haddaad qaawanaato oo suu kuugu noqon ilaahay baaba inoo tilmaamay inuu libaas yahay wa libaasu taqwى dalika khayr buu ilaahay leeyay walibaasu taqwa dalika khayr haddii dharkaagu ay iska jeexjeexan yihiin hadday miskiinnimo badan kaa muuqato haddii dhar cuscusubba adan xidhnayn haddana adigunba ugu dhalaal badan maryahagaasi way kaa hayaanuun way dhalaalayaanuun waxba wax kaa wasakaysani ma jirto sidaa ogow haddii alla kabaqu qalbiga kuu dhaansan yahay ama qalbigu hadduu kuu buuxo wax alla wax kaa maqani ma jirto dadka adunba ka dhex muuqda waa dhalaalkii cilmiga ayaa meesha ka muuqanaya ilaahay baa qur'aanka ku yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay wuxuu kor u qaadaa baa la yidhi kuwa iimaanka leh oo idinka idinka tirsan kuwa iimaanka le derajay le iimaanka deraja lagu yee lagu yeelanaya darajooyin baa lagu mutaa iimaanka derajooyin ayaa lagu yeela waa kow haddana kuwa cilmigalena darajooyin baa kor loo qaadaya waxay ka dhigan tahay haddaba haddaad cilmi leedahay ma ogtahay in inaad laba derajo ilaahay agtiisa aad ku leedahay derajadii iimaanka ee mu'miniinta walaalaha aad la wadaagaysay iyo derajo aad la dheer tahay oo cilmigu uu gaar u leeyahay ilaahay laba derajo ayuu ahlu cilmiga siiyey yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum ahlu cilmigii baa soo gelayo iimaan baa taa lagu mudanaya waladiina uutuu lcilma darajaad waa tu ahlu cilmiga u gaar ah ahlu cilmiga mid u gaara weeyaan wa taxmilu waxaad xambaari minhu xaggiisa fii naadiika fagaarahaaga marka aad joogto taajan cigaal ayaad qaadan iyo taaj wayaksuuka wuxuuna ku huwin aljamaala qurux ayuu ku huwin idaqtarabta markaad qariib qariib noqoto haddaad qariibba noqoto ogow inuu cilmigu hugiisa ku saarayo inaan qariibnimadaas aan lagaa garanaynin yanaaluka nafcuhu maa dumta xayan wayabqaa dikruhu laka in dahabta yanaaluka wuu ku soo gaadhi nafcuhu anficiisa ayaa ku soo gaadhi maadumta intaa daa'imsan tahay xayan mid nool inta aad nooshahay cilmiga hooskiisa ayaad hadhsan cilmiga hooskiisa ayaad hadhsan waayo ilaahay dadka cizi buu ku siiya saxaabadeennii baleega cumar binu khadaab muxuu ahaa naxnu qowmun acazana allaahu biاlislaam waxaanu nahay qoom ilaahay ciziga iyo sharafta uu ku siiyey diinta iyo cilmigan ilaahay ummadda baray haddaanu codsanno ama aanu ciziga ka dalabno meel aan ahayn islaamnimada meel aan ahayn cilmiga ilaahay baa na dulaynaya buu cumar lahaa waa xaqiiqo jirta weeyaan yanaaluka nafcuhu maa duumta xaayaan wayabqa dikruhu laka in dahabta huwa alcadbu lmuhanadu laysayaan bu tusiibu bihi maqaatila man araad wakanzun laa takhaafu calayhi liisaan khafiifu lxamli yuujadu xaysu kunt yaziidu bikahrat اlinfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadaad yanaaluka waxaa ku soo gaadhi nafcuhu cilmiga faa'iidadiisa ayaa ku soo gaadhi maadumta intaa daa'imsan tahay xayan mid nool inta aad nooshahay geedkaa weyn ee midhaha badan ee laamaha badan iska hadhso waa cilmigiiye wayabqaa baaqi buu ahaan dikruhu xuskiisu laka adiga baaqi buu ku ahaan in dahabta haddaad geeriyooto haddaad geeriyooto ma inaad dayalkaa ku dhimanaysa ad ismoodi haddaad cilmi leedahay haddaad geeriyooto sheekhow adigunbaa dadka ka dhex baxaye weli cilmigaagii waa joogaa bal hadda eega imaamu shaafici imaamu axmed xilliga ay dhinteen iyo hal hadda siduu magacoogu u nool yahay ma u malaynaysaa qof masaajidka soo gala ayaa imaamu shaafici garan waayaya soomaalidu way ka maahmaaheen alla shaafici midi dheeraa bay yidhaahdeen shaafici midi dheeraa waxay ku keeneen soo maydaan maqal shaafici midi dheeraa waxaa la yidhi haddii ne neef riman la gowraco oo ilmo yaroo dhintay calooshiisa markii la qalo ilmo yaroo noolayn laga soo saaro ma bakti baabaynu ka dhignaa may buu yidhi iska cuna ilmaha yarna cuna waa lagu darayaa oo sheekh yaa gawracay baa la yidhi ilmaha yarma isagaa noolba markaasuu hooyadii gawracii la gawracay ayaa isna gawracu ahe iska cuna dakaatu ummihi ayaa isna dakaatu lahu ah markaasa yidhahdeen shaafici dheera bal mididiisii intay hooyadii dhaaftay ayay ilmihii uurka ku jirtay gaadhayo ka warrama bay yidhahdeen ilmuhu hadduu nolol kusoo dhashana de waa sidiisa waa hala gawraco hadduuna nolol kusoo dhalaninna ilmaha wuxuu noqonayaa un waslad neefka ka tirsan un weeyi neefka markaad gawracato ma tidhahda garabka aynu iska dayno waa baktiye le waad gawracatee garabka yarna waad qaadanaysaa un misigta waad qaadanaysaa un ilmaha yare uurka loogu tagana waa waslad kamida una qaadade waad qaadanaysaa un waa hawey shaafici midi dheera waa waxaynu ognahay markaa adoo dhintay ayuu cilmigaagii joogaa dad badanoo ka adduunyo badnaa ayaa jiray oo maal badan lahaa mid qura lagama garanayo dadkii la xilliga ahaa waayo haddaad dhimato oo lagu dhaxlo markaasaa magacaaga ugu dambaynaysaa dee adduunyo ma sii joogayso laakiin cilmigu haa wuu sii joogayaa intay adduunyadu dhisan tahay yanaaluka wuu ku soo gaadhi nafcuhu nafcigiisu maadumta intaa daa'imsan tahay xayan mid nool wayabqaa baaqi buu ahaani dikruhu xuskiisu laka adiga baaqi ayuu kuu ahaan in dahabta haddaad tagto ood geeriyooto haddaad geeriyooto baaqi buu kuu ahaanayaa oo ka ayaa kuusii joogaya cilmigu haddaba waaba seefba haddaad cilmiga sharciga aynu baranno midi baad sidataa seef yar baad sidataa seeftaasi ma afbeesho cadowgaaga bartaa maskaxda mooye meel kalena kagama dhacdo bartaa unbay kaga dhacdaa cadowgaaga ma waxaad moodaysaa in xujo lagaa helayo cadowgaagu nin gaal ah oo ilaahay dafiray hadduu si kaste uu wax u soo sameeyo lagama yaabo inuu xujo kaa helo markaad tahay qof cilmi leh midi baad sidataa af badan isma kaa soo hortaagi karo horta taa ogow waa mustaxiil inuu iskaa soo hortaagaa waxyaabaha ula yaabka badan waxaa ka mid ahaa qaadi ljurjaani may baqilani buu ahaa baqilani wuxuu caan ku ahaa de waa sheekh culimadeenna aqoonta le ka mid a nimanka nasaarada asxaabu lfalsafa falaasifada oo dhan ba intay isku yimaadeen bay yidhahdeen muslimiinta aynu diintooda ka shekisiino diinta islaamka aynu ka shekisiino dee raggii aqoontan lahaa ayaa seeftan cilmiga la hortaagnaa way uga dhaarteen in meel qura oo muslimiinta shaki lagaga abuuri karo la keeni karo qaadilbaaqilaani nasaaradaa la doodi jirtay waxay isku dayeen inay nebigeenna maagaan oo xagga xaaskiisii caaisha ay inaga maraan sida shiicada oo kale ay ku tegeen waxay yidhaahdeen rasuulkiinna xaaskiisa iyo ooridiisu qof dhowrsoon mayna ahayn waxay ka dhigan tahay kol hadduu rasuulkiinu la macaamaloon jirou reer ka dhigtay qofaan dhowrsoonayn isagaan dhowrsoonayn bay doonayaan inay yidhaahdeen halkay u socdaan waa halkaa caaisha sawki iyagoo safara inta caaishe ay safarkii ka hadhay nin uun iyagoo wada socda mar dambe la arkay maxay ahaay ninku muxuu ahaa saasay leeyihiin waa saxaabigii safwaan bay doonayaan inay maagaan ma ogtahay arin arrin la og yahay dee sidii u cad yahay qaadi lbaaqilaani bay muslimiintu u soo saareen waxay idhahdeen qaadiyow bal nimankan la doob dood kaste oo loo qabto dee seeftaasuu la cararayaa cilmigii iyo aqoonta ah miyay ishortaagi karayaan madaxuun buu ka gurayaa waxaa dhacay markii ugu dambeysey caaisha markay isa soo taagtay dooddii waa la qabtay halkii lagu doodayay markii la iskugu yimid ayuu baaqilaani hadlay markaasuu yidhi waryaadaheen hadal macnihiisu yahay buu kula hadlay laba dumaraa la tuhmay laba dumara ayaa la tuhmay midi wax way dhashay midna waxba ma dhalin nimankani waa nasaaro waa niman aaminsan oo rumaysan inay maryam beri ahayd sow inaguma ma aaminsanin maryam inay beri ahayd iyaguna nasaaradu waxay leeyihiin maryam beri bay ahayd maryam beri bay ahayd bay aaminsan yihiin ay leeyihiin waa run maryam beri bay ahayd la iyadoo wax dhashay bay ayay beri tahay saw maaha qaadi lbaqilaani wuxuu laba dumara adduunka la tuhmay midi beri bay ahayd eh, midi midi waxbay dhashay midina ma dhalin markuu halkaa marayo ayay moodeen dee ilan waad arkaysaa warta wax dhashay markaad tidhaahdeen waa beri ta aan waxba dhalin afkeebaad ku tidhaahdeen caqligeebaad ku tidhaahdeen beri ma aha markaasay yidhahdeen dooddu halkaa ha ku xidhanto muslimiintii waanu idin baryaynaaye kelmad kale ha ku darina waxa soo socdaa ka weyn bay is yidhaahdeen markuu kelmadaha noqday ayay yidhahdeen waxa soo socda oo ninkani soo wata ayaa ka weyn ninkii nasaarada haystee wadaadka u ahaa ayaa nasaaradii la hadlay wuxuu yidhi waryaadaheen new baaqilaani waad aragtiin nimankan aqoonta ay sitaan muslimiintu iyo caqliga ilaahay sii waad aragtiin no taariikhdu marun ha xusto isagoo ii sujuudaye sidaynu yeelaa waa sheekan muslimiintu siu iigu sujuudaa buu hortayda madaxas ah u yar foororiyo buu marun taariikhdu ha sheegto miyay ka kama helayaan waxay idhaahdeen waa la fikiray war nimankani waa muslimiin yeeli maayaan adduun kaste haddii loo ballan qaado lagama yaaba bay yidhaahdeen adduunyadoo dhan haddaad siiso kuma yeelaya bay yidhahdeen inuu kuu sujuudo oo madaxa kuu foororiyo niow maxaan samaynaabay yidhahdeen haddaba waxaan doonayaa taariikhda inay gasho arrinkaas iyo maxaan sameeya qolooyin muhandisiin oo injineera ayaa u yimid oo waxay idhahdeen annagaa garanay guri baanu kuu dhisaynaa adiga guriga sariirtaada waxaanu dhis dhigaynaa xagga hore xagga hore gudahaanu dhigaynaa gurigana halka albaabka laga soo gelayo ayaa laga dhigayaa mid gaaban gaaban gaaban oo saa u dheeroo isdaba yaalla halkaa markuu qaad gurigaasaa dooda lagu qabanayaa baynu odhanaynaa qaadigu markuu halkaa ka soo galo baaqilaani dee wuu foorarsanayaa ma aha isagoo fooraray gudaha markuu soo gaadho sariirtaadii ayaa hortaalla isagoo foorariya sariirtaadii baa isku soo baxaya dee sidaa taarikhda ha ku gasha bay yidhahdeen sidaa un baynu samayn karnaa allayle haye bay yidhahdeen haye buu isna yidhi guri baa la dhisay waxaa la yidhi meel dooda lagu qabto ayaa la diyaarinaya annagaa diyaarinayna hawshaa noo daaya gurigiiba sidii ay doonayeen sheekha isagoo foorara kan kaniisadda hayste hortiisa ay doonayeen inay u sawiraan ayay isku dayeen halkaasaa dooda lagu qabanayaa bay yidhahdeen wadaadkoogiina way sii geeyeenoo sariirtii bay kusii fadhiisiiyeen waxay doonayaan sheekuna isagoo yaro foorara inuu soo galo oo wadaadka uu ku soo baxo oo wadaadku hadduu doono ugu rogo ha anaad islaamaysayba anaad ii foorartay buu yidhaah waxaa dhacay sheekh baqilaani markii loo yeedhay ayuu arkay gurigu noocuu yahay aldibadu istaagay saasuu u arkay saa markuu u arkay wuxuu sameeyey horeyba uma gelina intuu dib u jeedsaday unbu isagoo fooraroo dib u socda isagoo fooraroo dib u socda ayuu galay dee kii kaniisadda haystee xagga dambe ayuu dabada ku dhuftuu ku duldhici gaadhay muxuu samayn way ka fashilantay eeg ilaahay wuxuu ku waafajinayaa waa halkiisa ma ogtahay kolka haddaba muslimiintu iyo culimmadoodu aqoon waxay haystaan seef waxay haystaan aan sinaba looga yaabaynin inay afbeesho huwa cilmigu alcadbu waa seef almuhanadu hindiya lagu sameeyey laysa yanbu aan afbeelaynin tusiibu bihi waxaad ku dhufan maqaatila man kii halka uu u dhimanayo arata addoonto ka alla ka addoontaa barta uu u dhimanayuunbaad ku dhufanaysaa mee maqaatishu waa meelaha qofku si deg dega uu ugu dhinto sida maskaxgaraadda iyo mergiyada iyo meelaha aan laga kacaynin baa maqaatil la yidhaahdaa maqaatila man aradta ka alla ka addoonaysaa halka uu u dhimanayuunbaad cilmiga kala helaysaa waxaynu ognahay asxaabu lfalaasifa intay sheekh u yimaadeen bay ku yidhaahdeen maanta sheekha magaalada waa inaan soo qabsanaa gebigiisaba waan soo waalaynaa waxay yidhahdeen magaaladii bay yimaadeen oo sheekha noo sheegay bay yidhahdeen halkuu jooga beerta ayar buu dhex fadhiistaa baan idhi sheekhu iyo beerta taga say u soo socdeen waa saddex nin ayay beertii yimaadeen markay beertii yimaadeen ayuu mid yidhi sheekhow ibliiska maa la cadaabayaa ha buu yidhi waa la cadaabaya oo maxaa lagu cadaabaya ibliiska dee naar saw naartu dab maaha ha naar baa lagu cadaabaya waay sheekh horta dabku muu isgubaa bay yidhaahdeen dabku sidiisa muu isgubaa bal caqligaad sheekh noo sheegay sideeg ibliiska naar baa laga abuuray baadna tidhaahdeen khalaqtahu min diin wa khalaqtani min naar ibliiska dab baa laga abuuray isla dab baa lagu cadaabaya waa sidee say suurtagal u tahay bay yidhahdeen sheekh wax kale noo sheeg shaygu isma gubo dabku isma gube wax kale noo sheeg u ka aamustay kii kale isa soo taagay halkan markaasuu yihi sheekh ana su-aal kalaaban qabaaba oon taa ahayn waxaan ana leeyahay bu uhi horta qaderka ayaad ka sheekaysiin in badan qaderka aad ka sheekaysiin bal ii macnee waa maxay qaderku kii kale ayaa halkan isa soo taagay wuxu aniga laftarkaygu sheekh mid baan qabaa ta aan qabaa waxa weeyaan ilaaha aad caabudiini tusa wiii la wixii jira waa la arkaaye ilaaha aad caabudiin hadday tihiin muslimiinta dee itusa wixii jira anu waxaan u haystaa in la arko e muxuu sameeyey waa beer meel cidlaa beertiisii bay ugu tegeen wa ogaan de ilaahay aqoon buu baray maad aragtay beerta markay dhoobadu adkaato adkaato adkaatay sida dhagaxa noqoto oo kale taxajara tiinu marka ay yidhaahdeen oo kale dhoobo gebigeeduba dhagax noqotay ayuu qaaday oo engegtay intuu saa u qaadaybu intuu iskala jiidaybu kii ugu sokeeyu bartaa ku qarxiyey waa sheekii wuu dagaalamay soo maaha way qabteenoo maxkamadda yidhahdeen ninkani wuuna dila hanaloo hanaloo xukumo waan is haysanaa kii markuu gartii dhegaystay ayaa sheekii lala yaabay oo la yidhi sheekh dee nimanku su ku weydiiyeene afkay wax ka weydiiyeene maad af uga jawaabti dee waanu jawaabay uun bu yidhi sidan ahayd sideed ugu jawaabtay baa la yidhi waa dishayba ragga nin kale wuxuu yidhi buu yidhi anu ilaaha aada caabudiin waxa waxaa jira in la arkaan u haystaa ee ilaaha aada caabudiin hadduu jiro itusa waxaan leeyahay buu yidhi maad xanuunsanaysaa haa buu yidhi halkee ku xanuunaysaa halkan dee wixii jira waa la arkay xanuunkana tus haddaad xanuunsanayso xanuunkana tus so uma ha na tus haddaad way ma xanuunsanaysid meesha ka kax leeyahay buu yidhi ilan wixii jira waa la arkaa kii kale wuxuu ku yidhi ka kalena waanu jawaabayo waxaan ugu jawaabay buu yidhi kii i horta ibliiska naar baa laga abuuray naartu naar dabku dab muu ad muu gubaa waxaan leeyahay bu yhi ornigu dhoobaa lagaa abuuraye dhoobaan se kugu dhuftaye dhoobadu dhoobada may xanuujisaa baan leeyahay buuhi ina bani aadam dhoobaa laga abuuray soo maa wuxuu ku dhuftayna dhoobay ahayd dee dhoobadu ma isxanuujisaa ilan dabku isma gubuu u taagnaaye dee jawaabtiisaa noocaa ahayd kii kalena wuxuu ihi qadarka ka sheekaynayey beertayda maxaa ku keenay <laughs> ya beerta horta maxaad ka soo doontay waxaan uga jeednaa markaa culimmadu mar kaste waxay ahaayeen halka marka ay jawaab bixinayaan way ka indhadheer yihiin dadka kale sida ay u jawaabi lahaayeen waayo dee cilmigan hubkanay sitaan seeftan bilaa afka abay sitaan huwa isagu alcadbu waa seef almuhanadu hindiya lagu sameeyey laysa yanbu oo marnaba aan afbeelaynin tusiibu bihi waxaad ku dhufan maqaatila man kii meelaha uu u dhimanayo arata adoonayso qofka adoonaysaa barta uu u dhinto umaad ku dhufan waa cilmiga ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi xujada bal hadda eeg wa tilka xujatunaa aataynaaha ibraahiima calaa qowmi waa xujadayadii waa cilmigayagii waxaanu siinay ibraahiim tolkii baananu siinay kii ilaahnimada sheeganaya namruud markuu la dooday muxuu lahaa alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih an aataahu llaahu lmulk id qaala ibraahiimu rabbiy aladii yuxyii wa yumiitu qaala ana uxyii wa umiit wuxuu ihi ilaahay waxna u dilaa waxna u nooleeya haddaad ilaahay tahay bal waxna dil waxna noolee muxuu ihi ana waxbaan dilaa waxna waa noole laba nin buu soo kaxeeyey mid wuxuu yidhi intuu xidhxidh sii daaya kaa waa noolaynayaa buu midna wuxuu ihi gawraca waa kii ibraahim uu la doonayey ma arkaysaa wax magaratadii inuu moodsiiyey inuu midna nooleeyey midna dilay ibraahimna wuxuu ujeeday waxaan jirin buu ilaahay nafta geliyaayuu abuuraa ya oo dee nooleeyeyba wax jirana sidiis uu dilaayuu uga qaadaa kolkaa markii magaratadii boqorkii uu ku ciyaaray uu yihi kana waka waan nooleeyey kana waan dilayaayo eega ayuu ibraahim dhinac kale uga wareegay wuxuu eegay xujo una ninkaasi dhinacna uga siqi karaynin markaasuu yidhi dadkii way maqlayaan annaga ilaahayagu buu yidhi cadceeda xaggaasuu nooga soo saaraaye bal haddaad ilaahay tahay xaggan adu ka soo saar hadda soo ilaah ma tihid xaggan waa waa xujad loo wada taagan yahay hadda bal xaggan nooga soo saar buu dee mu ka soo saari karaa fa buhita aladii kafar haddaba cilmigu waa seef xagga kale markaynu eegno waa kenzi iyo kayd aan marnaba kaa dhammaanaynin wkanzun laa takhaafu calayhi liisaan khafiifu lxamli yuujadu xayu kunta wakanzun cilmigu waa kanzi iyo kayd laa takhaafu calayhi ugama baqaysid lisan tuugo ugama baqaysid tuug ugama baqaysid weligaa cilmiga ma lagaa xadi karaa horta hadduu ilaahay cilmi ku baro haddaad imika laba juz xifdisan tahay ma lagaa xadi karaa labadaa jusaad xifdisan tahay hadda kitaabka maaha labada juz laftooda miyaa lagaa xadi karaya war cilmigu waa kayd adan marnaba tuuguga baqaynin waa kow haddana waxa ka sii faa'iidadiisa markaad eegto maynu ku cuslaynaya aad moodaysaa maanta haddaad abubidaar yar ama dolar yar haddaynu helno oo doolarkaa aan urursanno shantada ku guranno dee kolaad jiido kolaad xambaarto kolaad basi ad tidhaahda culayskeyga iyo daalkeega waa waad aragtay laakiin cilmiga haddaad qur-aanka o dhan xifdisan tahay haye maxaad odhan ma waxbaad sitaabaad leedahay mise waad iska cararaysaa uun waad iska cararaysaa waa khafiifulxamli yuujadu xayu kunta meel kastood joogto ma waxaad odhanaysaa sida hantida oo kale si aad yar iigu soo dira ama xawaaladiisoo dhiga ama hebelow iisoo qaad war ma jirto cilmigaagii wuu kula socdaa adunbu kugu dhex jiraa cilmigaagi waa faa'iidada cali binu abi aalib ayay shan iyo toban nin u yimaadeen ragga qaarna waxay dhahdeen soddon nin baa u yimid shan iyo toban kuma su-aal quray weydiiyeen waxay dhahdeen caliyo waxaan ku weydiinay cilmiga iyo adduunyada yaa qiimo badan bal intaa nooga jawaab ma cilmigaa qiimo badan mise adduunyada wuxuu ugu jawaabay cilmigaa qiimo badan ii sababee buu yidhi kii koobaad inuu cilmigu qiimo badan yahy maxaa daliilu ah wuxuu yidhi warniyahow waxaad ilaalin iyo wax adiga ku ilaalin yaa qiimo badan maka ku ilaalinayaa qiimo badan mise ka ad ad u ilaalinaysid ka adig ku ilaalinaya soo maa cilmigu aduu ku ilaalinaya ayuu ku odhanayaa halkan ha marin halkani waa khatar waa noocan adduunyadana adaa ilaalinaya kii kale ayaa yidhi war adduunyada iyo cilmiga yaa badan yaa yaa qiimo badan cali wuxuu ugu jawaabay cilmiga ii sababee markuu yidhi wuxuu ku yidhi wax markaad bixisana yaraan iyo wax markaad bixiso badan yaa fiican wax markaad bixiso badan sow maaha cilmiga waa ka sheekhu le yaziidu bikahrati اlinfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadadta cilmiga mar dadka barto ilaahay baa barako kuusii gelinaya mar ku kogtood xajisatana ilaahay baa kaa dhimaya adduunyadana dee waad og waa isku cagsi kii kale ayaa yidhi sheekhow caliow cilmiga iyo adduunyada midkee qiimo badan cilmiga markuu yidhi wuxuu igu jawaabay ii sababee wuxuu cali yidhi wax dadku kugu nici iyo wax dadku kugu jeclaan yaa qiimo badan maanta haddaad adduunyo leedahay ka kuu shixaad yimaadaa markuu in yar adu laabto uu kaa baxayo gacantii go'daygii baan ka soo baxay buu odhanaya isagoo ku caayayo ku maagayo kaasii tegaya laakiin cilmiga maa sha allah waad ogtahay ixtiraam iyo tixgelin iyo kala dambayn iyo maasha allah waa de waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dhaxalkii ambiyada weeye cilmigu dhaxalkii ambiyada cilmiga adduunyada ilaahay kuu doonuu siiya kuu jecel yahay iyo kuuna jeclaynba uu siiya gaal iyo islaam adduunyada waa waa waa loo waa waa karaa laakiin cilmiga yaa hela qof kastaa ma helayaa cilmiga cid ilaahay jecel yahay unbaa cilmiga hesha allaahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu ilaahay cidda uu cilmigan barayo isaga aqoon u leh waa cid qalbigoogu uu nadiif yahay oo suuban oo u suubata ayaa cilmigan la baraya haddii kale yu'faku canhu man ufik weeyi waa laga iilayaayo waa laga leexinaya waa la garab maraya ama waa laga madoobeynaya hadu qofku u suuban waayo waxa weeye yakhruj maxay odhan jireen takhruju alxikma min xaysu dakhalat xikmadda iyo cilmigu waxay ka baxaan qofka bartay ka soo galeen haddii qofkan qalbigiisii iyo jidh ahaan iyo dee mor qof u suubada cilmi hadduu noqon waayo wa kanzun waa kanzi cilmigu laa takhaafu calayhi adan uga baqaynin lisan tuug uga baqi maysid khafiifulxamli xambaaridiisi iyo qaadidiisuna way fududahay yuujadu waxa laga helayaa xayu kunta kolba meeshaad joogto kolba barta aad joogto unbaa cilmiga laga helayaa yaziidu wuu ku ziyaadaa cilmigu bikasrati اlinfaaq waxbixinta badan ee minhu isaga la bixinayo yaziidu wuu ku ziyaadaa bikasrati اlinfaaq waxbixinta minhu isaga wax laga bixinayo wa yanqusu ku nusqaamaa in bihi isaga shadata haddaad ku adkayso kafan gacanta haddaad gacmaha saa unugu kogto cilmiga ilaahay baa cilmigii kaa yaraynaya haddaad laakiin cilmiga wax la baxdo ood alla kaba ku darto cilmigu wuu kuu kordhaya wataquu llaha wa war ilaahay ka baqa ilaahay baa wax idin bariye oo cilmigiisa idin furiye kolka alla kabaqu qayb weyn buu ka qaataa qofka aafaaqda cilmiga ah ee ilaahay u furayo subxaanahu wa tacaala waxaa jira haddaba culimo asbaab ilaahay qofka uu kaga qadiyo cilmiga asbaab cilmiga kaala dagaalamaysa ayaa jirta oo haddii asbaabtaa lagaa helo cilmi waad kala tagtee ogow xagga cilmiga ha u dhaqaaqin ehel uma ihide asbaabtaa waxaa ka mid a ah alkibru haddii aad aragto qof mutakabir oo isla weyn waxaa la idhaha kibirku waa daauljabaabira dadka boqorrada ee iskibriya xanuun ku dhaca weeyi haddaad aragto kibirka qofkaa way kala tegeen cilmi qof kibirle oo isla weyni aqoon ma barto waa kow qodobka labaad ee cilmiga qofka ka qadiya waa karat اljadl muran badan haddaad aragto qof nagnag tahayo oon daalaynin oo murmayoo soo taaganuun isna cilmi way kala tegeen kelmadda saddexaad waa cadam lcamali bilcilmi haddaad aragto qof cilmiga aan ku camal falaynin oo camalkii cilmiga aan lahayn oon ku odhanayniyo waxaa waan ka xishoonaya ama waxaa waan ma odhan karayo kuma dhaqaaqi karayo qof aan wax duyidaynba haddaad aragto wax kasta isku tuurayuun sida diksigu shaaha kululu iskugu tuuro dhex dabaalan meeshaad u dhaqaaqdaba uu kaaga horeeya ogow kaasna cilmi way kala tegeeneen kelmadda afraad waxa weeye suuul insaaf suuul insaad haddaad cilmiga si wanaagsan oo soo jeegta u dhegaysan weydo si wanaagsan haddaad cilmiga u dhegaysan weydo isna ogow cilmi waad kala dhaqaaqdeene kelmadda shanaad waa cadamu lxifdi wa takraar haddaad cilmiga muraajaca u yeelan weydo ood ku celcelin weydo haddaad cilmiga xifdiyi weydo isnaha moodin inaad cilmiga wax ka xasilin doonto kelmadda lixaad waa katmuhu wa cadamu nashrihi wa tacliimihi haddaad cilmiga qarsato ka waran ood ummadda usoo bandhigi weydo waa lagaa madoobeynaya ugu dambayn kelmadda toddobaad waxaa la yidhaha musaaxabat lkusaala waalkhaamiliin wa asxaabi alhimami alwadiica qofku haddii uu la saaxiibo dadka wahsadayaasha ah iyo dadka qarsoon iyo dadka himigoogu uu gaaban yahay ama uu hooseeyo kuwaasoo kale unbuu noqonaya kuwaas oo kale isagoo ah unbu unbuu is arkaya waxaa loogu talagalay qofku waa inuu sanadkii jadwal yeesho ninka ardayga ihi eeg jadwal wixii sheekh kaga xidhan dee sheekh buu kaga xidhan yahay laakiin wixii wakti kaga xidhan waa inuu naftiisa la xisaabtamo sanadka waaad waa inaad tidhaa laba kitaaboo min kumbayda baan xifdiyayaa sanadka ah laba kitaaboo min kumbayda sanadku markuu dhammaado labadaa kitaabee minkunka waa inaad xifdisan tahay dee haddii xifdigaagii laakiin wax shaqaynaya uu noqon waayo ama xifdigaagii aad sii wadi weydo sheeko wa waad kala tagteen falow qad duuqta min xalwaahu طaacmaan laaaharta tacaluma waajtahaat falow qad duugta haddaad dhadhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa dacman dhadhan yaruu leeyahay cilmiga macaankiisa in yaroo dhadhana haddaad ka dhadhansan lahayd la aaharta waxaad dooran lahayd atacalluma inaad wax barato oo wejtahadda waad ku dadaali lahayd welibana waxbarashada si weyn baad ugu dadaali hadduu cilmigu kuu dhadhamo falow qadduqta haddaad dhadhansato min halwaahu macaanka cilmiga haddaad dhadhansato dacman dhadhan yaruu leeyahay haddaad dhadhamiso la aaharta waxaa doorani atacalluma inaad waxbarato oo wejtahadda waad ku dadaali welibana waxbarashadu iyadaa kuu yeedhan cilmigu mar baa jirta isagu uu ku dalbayuu ku codsanayo uu kuu diidaya albaabka inaad ka baxdo uu isagu kuu yeedhanayo uu ku odhanayo halkaa uun fadhiyo ah cilmigaa un akri xaqiiqatan way dhacdaa cilmiga macaan buu leeyahay aynaan malayn karaynin nin sheekha beri waxa ku dhacay qiso aad iyo aad looga yaabo isagoo kitaab akriyaya ayaa salaadii cishaa'i ayaa loo keenay cashadii kitaab buu akhriyayey cashadii way u daboolantao way ag taallaa kitaabkiina u akriyaya wuxuu isleeyay waad cashaynaya kitaabka intan dhammee buu isleeyahay wuu wadaa suu kitaabkii u waday u waday u waday u waday ayuu waagii baryey xataa salaaddii subax ma tukanin waayo ismale oo cishaay bay dhaaftay ismale cashadii way u taallaa quraacdii markii loo keenay ayaa la arkay cashadii oo ag taalla markaasuu yihi waan cashadii markaasaa la waa casho maxay waa quraacdii waa sidee markaasuu ogaaday xalay oo dhan waxa uu ku maqnaa inuu maxay ahaa inuu cilmigan ahaa de waxaynu garanaynaa imaamu muslim geeridiisii waynu garanaynaa su-aashuu baadhayay ilan sheekhiisii bukhaari ahaabaa hortii dhintay isna waxbuu baadhayay timirna way agtaalay waynu ogey wuu is-ilaawey imaamu muslim naftiisu wuu is-ilaawey isagoo cilmi baadhaya ayuu is-ilaawey timirtiina dhinac ka cunaya ilaahayoo la ogaaday isagoo geeriyooday allah ha naxariisto timirtiina ay halkan taagan tahay tanagiina uu dhammaaday waayo khiyaarkiisa ma aha waxa weeye qofku isma ogaa waxa weye waxbuu baarhaya halkanuu ku maqan yahay xagganuu ku maqan yahay waxuu maqlayo uu arkayo oo kale ma jirto haddaba cilmigu macaanka uu leeyahay waa markaa hadduu kuu dhadhamo lagama yaabo aabbayaasha iyo hooyooyinka carruurta kula dadaalaya waxbarta cilmigii baan u dhadhamin dadkan waxbarta la leeyahay ee googoyska samaynaya ee isku karila ee kitaabta dhammaystiran karila macaankii cilmiga mayna helin falow qad duqta haddaad dhadhamin lahayd min xalwaahu macaankiisa dacman dhadhan haddaad ka dhadhamin lahayd la aafarta waxaad dooran lahayd atacalluma inaad wax barato oo hata welibana waad ku dadaali lahayd walam yashqalka canhu kaama mashquuliyeen cilmiga hawan hawo mutaacun la adeecayo walaa dunyan iyo adduunyo bizukhrufihaa dhalaalkeega futinta laguguma fitneeyeen hadduu cilmigu kuu dhadhamo lagama yaabo buu yidhi hawo hawo raac inaad noqoto oo hawadaadu ay kuu diiddo lagama yaabo in lagugu imtixaano dhalaalka adduunyada adduunyadu kuu muuqanba maysaba walam yashqalka kaama mashquuliyeen canhu cilmiga xaggiisa hawan hawo mudaacun la adeecayo hawo ad adeecdaa cilmiga kaa mashquulin mayso walaa dunyan iyo adduunyo bizukhrufihaa quruxdii ay lahayd futinta laguguma fitneeyeen insha sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam waxaynu samaynaynaa insha allahu tacaala